اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا فضلك يا لطيف وبصفة عسر وعين يا كريم وقال وعطاي الإمام جعفر الصادق xikaayadiis aan sheegeyn usi waan ku dhex jirnaanta waxaad tahay ilaaha karaadi ahaaday xaggiisii ina alghinaa walciza deekda iyo ciziga amase i ciziga yajulani fi qalbi lmu'minin waxay ku wareegayaan mu'minka qalbigiisii faidaa wasalaa hadday gaaraan ilaa makaanin makaan wax jirihaya camalna waa wareegayaan meel ay degaan ay jirihayaan ciziga hinaha iyo ciziga waa hadii fa faidaa wasalaa ilaa makaanin makaan di gaaraan oo oo fi i oo makalbii kamida ah, oo fi makaankaasi oo ku dhex jiro tawakulka istawtanaa wadan ay ka helaayaan meeshii nagaalahaayeen ay ka helaayaan kulta waxaa dhahay sheekh musanafka waaya waxaa dhahayaas dhahay yani wain lam yajida waxaas ku wadaa imaamka wain lam yazida hadii ka helin hina ciziga fiihi makaankaas i qalbiga fiigiis tawakulan tawakul had isku jirin qalbigaas raxalaa canhu waa ka waa ka waa ka tagaayaan waa ka waa kararahaayaan saasayt waay hadda maadaama imaamka jacfar sadiq tawakulka asnu hadal qaaday waxaan jecl eh, oo musanifkan abalkaan keensaday waxaan sidii caadan oo ahaada aan jecleystay inaan xoogaa tacliiq ka bixiyo tawakulka macnihiisi wixii dadka oo kutuura suufiyada ku dhagan oo tawakulka oo halahaanka siyaadsan inaan wax ka ka hadla aan jecleystay waxa waaye tawakulka waxa waaye huwa huwa suufiyada agtoodi waxaa la dhahaa huwa asikatu bima cinda allah ilahay agtiis wixii ahaadi lu kalsoonaada waayo ilahay agtiis wixii ahaadi lu kalsoonaada waayo walyas ama fi aidi nas dadka gacantooda wixii ku jiro oo maali waaas addunya inaa laga kuusta waayo tawakulkaasaa dhahaa ilahayna waxaas dhahay qur'aanka waman yatawakal cala allahi minkii ilahay tala saarta waxaas o ku filan yahay maanaa ninkaas nin gani a waayo nin caziiz a waayo sidii oon di kudabakno imaam jacfar sadiq macnaha suuqaati tawakul ano nin caziiz a waayo nin gani a waayo ninkaasi ninki ilaahay oo saar ilaha ku filan bini aadam uu baha bis waayo an ibni mascuud radia allahu tacaala canhu anahu suubana sala allahu alayhi wasalam qaala inaas yiri uriitu lumama bilmawsim mawsimka figeeda waxaa la itusiyaa umayaalka dhanaa laitusiya inas manamiay umbada faraaytu umatii umadeeda aan arkayaas dhahay kad mala-u sahla waljabala may oo dhulka doona hoose doon malno mi hoose mi kore miya mi kore mi hoose oo buuxiye meel kasta buuxiye dhulka meel kasta buuxiyena arkayaas dhahay saasas ay sadmada u buuxiyeen asahla wاljabala fa faacjabanii waxaa yaabjiliy asaay kafradoo badnaashadoo kafratuhum badnaashadooda iyo hay-adoodiya yaabjiliy subanaa walamuya sal la alay salam faqiila lii waxaa lii dhaayaas dhaaye aradita mukuraali nakati umadaad saan tiradooda asiyahay saan hay hay hay-adooda ay tahay faraxdi mukuraali nakati faqultu nacam waa ku raadi nafdiaas dhahay qaala haddana waaasidhahayaas dhahay wamaca haaulaai dadkan macigoodi waha ahaadi sabcuuna alfan tadawaatan kun oo yadkulu ljana bigeyra xisaab galaayaan kuwe waayo kuwaas oo kuwaan oo laygtawuna isgurweynin waaye walaa yatabayaruuna oo wax baasiisihinin waaye walaa yastarkuna oo tufid weedihinin waaye tufida oo waxyaalihii jaahiliyada kutufi jirtay a laga wadaa oo isticmaalen waa ma tufta oo qur'aanka iyo asmaa ullahi lxusnaada kutufo ya kaas baas ma lahaani kaas makawada subanaa oo n dadka qaarkood waxay qaadahayaan daahirkeedi tufida wax banaan maaha saas inay ufasirtaana laga yaabo saas malawada xadiiska wacalaa rabbihimna yatawakaluuna oo tala saaraayaan kuwaas waay no tawaas kun kuwaas waay subanaa oo aan oon janada xisaab la-aan galaayaan marka asxaabta dhan waa fadhiyaan oo sheegaya da matahay nin oo meel fadhiya ukashif min muslim usdi alasdi dira asjose ukasha waxaasdaas faqaala ya rasuul allah d llaha an yajcalnii minhum ilaahay ituuk in azakaas oo xisaab la-aan galaayan tabaas kun inaas ilahay i magacoodi as yeelo faqala rasul lah ly salam allahuma ajcalhu minhum dae biswa doodi subana malasoo naqaayo daawo iya kamid haddana koo kalas jogsada dhahay waxaas dhahay anigana inaa dadkaas iga mid yaal igu daceeyey subanaas dhexdiisa imkana kolkiisa aal waxaas dhahay sabaka b sabakaka bihaa cukaasha cukaashaa kaaga hormaray aa loo jawaabay ninkaasi qaala sahl bin cabdillaahi sufid waaweyn olid waaweynas ku jiraa hadaladiis hadda mani cusba waa soo marteen kitaabka waxaas dhahay awalu maqaamin fi tawakul maqaamka uu horeeyo tawakulka waxawaaye tawakulka naftiisa maqaam waaye mee uu horeeyo naftakiisi waxawaa an yakuna alcabdu inaas adoonka ahaado bayna yaday illaahi hortiisa caza gaalib wajala weynaay kalmeyki hasdhinti camal oo bayna yaday lgaasil oo horya hor hor yaalo ninka dhakaayo hortiisa yaalo meyd oo ninka dhakaayo hortiisa yaalo camal inaa ilaahay hortiisa isku ahaada alrawaa yukhalibu asku gadgadi ninka dhakaayo meydka kayfa shaalkiisa doono saas camal ilahay hortiisa su ahaadaa laba maqaamka uu horeyle waayo laa yakunu oo lahaahaynin xarakatu dhaqaaq walaa tadbiirun maamul lahaahaynin wax kasta oo ilahay le ascusushaayo ninkaas tawakulka maqaamkan uu horeyle awal maqaam le waayo haddana sheeka soo hadalkiisa wato musanifka oo kitaabkan wafi mana macnaa dalika macnahan oo imaam jacfar saati ka hadlay kultu waxaan dhahayaas laba beedaan dhahayaas labadan beed waayo yajulu lghinaa wlcizu fi qalbi mu'minin yani eh, deeqda hodantinimada iyo ciziga waxay wareegayaan ninka mu'minka qalbigiis fain alfayaa jawfa alqulubi tawakulan haddii ka helaan qalbiga dhexdoodi tawakul akaama waa nagaahayaan faamsal cabdune addoonkii marka waxaas galbaanees aha as ahaahaa billaahi daaginan ko ilaahiis ku deeqtoon as ahaahaa casiizan as ahaahaa koo cizi laha as ahaa wain lam yalfayaahu haddayna ka helin qalbiga cabdiga taraxalaa wayrarahaayaan so shiciraas ka dhigishaa insaan alla siiyo wain lam yalfayaahu taraxalaa وqowluhu qowlkiisii man qalb qowluhu mdidhigno man dakala ninkii galo qalbuhu qalbigiisi saafi khaalisi diin illah shakalo wacmaa siwaa waa soo marnay adi xasuusteyn hadalkan waa soo dhahay sheeka hadalkiisaa ku jeeday man ha man dakala qalbuhu saafi kaasas hadda faa'idaystas rawaa idan ushiine tacliiq ziyaada sheekh askabixiyas rawaa imaam jacfar saadiq hadalkiis minkis dhahaay as e dhahay ninkii qalbigiis man dakala ninkii asgalo qalbigiis saa asgalo saafi khaalis diin ilah diinta ilaahay khaaliskiis saafiga eh ninkii qalbigiis asgalo caza gaalib ajalo e weynahay shaqalahu waa ka shuglihaa e camaa siwaahu wixii ilaahay kasoo heray ka shuglihaa ashaara bidalika ila lmaxaba isku ishaarooyaa sheekha macnaha ninkii qalbigiis maxaba galo waaye لana saafi khalis diin illah alis diinta ilaahay diintiis khaaliskiiskiisa saafiga ah yaltazim waxaa ka laazima maxabat allahi xaqiiqatan fi lqalbi qalbiga asku jeclaado ninka ilaahay maxabadiis xaqiiq ahaan asku jeclaado ilahay has jeclaado aladi xala fi qalbihiis degi inaa maxaba oo ilahay has jeclaada ka laazima ninki diintiis khaalis noqdo oo saafi u noqdo xiina idin markaasi hadii isjeclaado yashtagilu bilmaxbub ilahay macbudkiis jeclaadi askushuglooha camaa siwa wixii kasoo hera askushugloomaa falaa yasmacu ma maqlaayo ninkaas walaa yubsiru ma arkaayo ilaa bilaahi asku maqlaa asna ku arkaa wa minhu ql qowl qaa'ili aa kamida xabibu qalbi bihi samci bihi basari xadiidkan afka soo qaati xadiid waayo haddaan infaafahi doonaa xabiibu qalbi qalbigeega xabiibkiis bihii samci usaan ku maqlaa bihii basari usaan ku arkaa hadda sheekha musanifka markiis dhahoy falaa yasmacu walaa yubsiru ilaa bilah as dhahoya hadda waxaas ku ishaaroyaa falaa yasmacu walaa yubsiru ilaa bilahi sheekha musanifka nafacana allahu biculumihi riwaayadan oo dheheyso faidaa axbabtuhu hadin jeclaado fabi yasmacu wabi yubsiru wabi yabtishu wabi wabi yamshi riwaaya oo ti hore aan soo aan fisiren riwaaya kalaa ku hoos jiraan oo ma yazaalu cabdi yataqarabu ilaya binawaafil faida faidaa taqaraba ilaya kuntu sabcu meeno riwaayadan waxay dheheysaa faida takaraba faida faida axbabtu ay leysaa hadii yasmacu hadii jeclaado ha ma yazaal cabdi yatakarab ila faida faida takaraba faida axbabtu hadii jeclaado fabi yasmacu anas yuu maqlaa wabi yubsir anas yuu arkaa wabi yabdish ana wax yuu qawahaa wabi yamshi anas yuu socahaa atbaaas ilaahay yiri macnaha waxawaay waaas wadabalkaas ilaahey aniga awood usiyaa afcaashaan inaas waas awoodeeda anaa siihaa waa ku uumaa fiigiisaa ku uumaa ana wax suubihaayo arag sida maqalka asmaqlaayo socosho aniga waaya asaga ninka nafsadiisa afcaasheedi masuub sahaayo ninka ninka addoonku afcaashiis us masuub sahaayo ilaaha uma ilaaha suubiha macnaha saas waaye afcaasha ha ahaa ki juziyaadka kukliyaadkaba ilahay le umaa laakin muctazilada qaarkooda dhahayaan ninka adoonka afcaashiis oo jisiyaadka ah oo gobol gobolka ah afcaashaas usaa uumahaa ay dhahayaan taasa su-aalu radihooya markaan ama riwaayada dhaheesi waa soo marteen iyadoo macna ka si kala anu fisiraay oo oo macna oo suufiya ah kuntu samcuhu aladi yasmacu bihi walisaanuhu aladi yandiqu bihi markiis dhahaayo wabasruhu aladi yubsiru bihi muxaqiqiinta qaarkoodi manaa maqalkiisa ahaa of isku maqlaay aragtiisa ahaa hadal dheeran kasoo bixini yan muxaqiqiinta xadiidkan fisirkeeda waa isku raaceenal dhahay ahaashada os ilaahay ahaa hadalkaas maqalkiisi aragtadiisi dhawaaqiisi socoshadiisi faks khawashadiisi ahaayo waxawaaya dhahay majaaj waayo amase waxaa lahay kinaayo hooya an dhahay kinaayo inahay gargaarkiisi adoonkaasi oon oo sunada uu soo dhawaayo inaas ku gargaaraayo alakinaay manaa u gargaaraayo camal isoo dhahaayo waay camal waa dhahay kasi iyo ilaahay waxaa loo wadaa al dhahay inaas ku gargaaraayo inaas ayidaayo inaas ku kaalmayhaayo umuurtiis dhan usiga tawalihaayo oo marka hataa kaanahu isagoo nafsadiisa ilaahay addoonka xakiisa iska dajiyi aalaadkiisa camal askulatoo ahaa adoonkaas iyo ximahiisi camal manziladeedi camal as nafsadiisa adoonka xaggiisa iska dejiyay oo taasoo oo wa isku haleelaayo oo waxna isku kaalmeysaayo xabiibu qalbi qalbigeyga xabiibkeega waay bihi samci usaan ku maqlaa bihi basari nin shaacira taas dhaaye beed naskiisi waaye wacaleyhi caleyhi yadullu xadidka macnaha waa kutusaa lahay alxadid xadidka oo leeyahayo xubuka lishay shay adi jeclaati dimamin waa ku indabeliya wayursim waa ku dhegatiraa habka waa isjeclaado wax kale waxaas isjeclaadi maan wax kale ma arkaayo waxaa qafkaas isjeclaada warkiis maayne war kale ma maklaayo sidii imaam busiri burda isku dhahay waa ina almuxiba an lcudali fi samami saas maeno ninka oo muxibka ah dadka eedaayaan dhg waa kadhg waa kadhaga laayahay macnahaasay waqala cabdالlah bin caطa raximah الlahu tacaala waqala cabdالlah bin caطa ninkaan ninkaan horta asaga khasdiga oo xikaayadan kusiga ma aha laakin waxa waaye waxaas nagu xikaayooya imaamka jacfar sadiq nagu xikaayooya kusiga naftigiisi baas ma layaay waa fiican inaan tarjumadiis wax yarka oo yani saas cabdallah bin cataa lahaa marka hadalkiisna aan qabanaade ah hadalka waxaa asleehayo raximah llahu tacaala ma ra-aytu lculamaa asdahay culamada ma arkin asdahay cinda ahadin qof agtiis asgaru cilman ka yar minhum xaggoodi cinda muhamed bin cali agtiis bin muamed muamed cinda mohamed bin cali bin bin xusein agtiisi ma ra'aytu lculamaa cinda axadin qof oy ku cilmi yar yihiin agtiisi oo kay cilmi yar yihiin mohamed bin cali bin xusein agtiis mohamed ulbas agtiis ma arkinaas dhahay saas صاaحب الارشhاaد ada kitaabka hadal oo yaran ku darsaa waxaas dhahay lam yظhر an aحadi min walad الحaسن والحusein xaggiisi wax ma kasoo daarin min cilmi diin diinta cilmigeedi wax maka axad kasoo daahiri oo awlaad xasan iyo xuseen kamid a allah cilm diin cilm sunan oo xadiidka cilm lqur'aan cilm siyar ay funuun ladab halihii kasoo daahiri abdujacfar muhamed mohamed albakir halihii kasoo daahiri haf oo awlaad xasan iyo xuseen kamid a halahaas kasoo daahir mal arkin makasoo daahirn al dhahay waxaa la wari waxaaska wariya al diinta dadka oo mashaaikhda diinta waaweyn as waxas kasoo wariya al saxaabada dadkii soo herayna waxas kasoo qaati al dhahay taabiciin dadko sharafka lahay waaweynay waxas kasoo qaati al dhahay culumtiisa xuskooda al akhbaarta dhan meel kastas ku firiya al marka hadda on soo naqeynaa cabdallah bin cata raximah llahu tacaala waxaa tahay ma ra-aytu lculamaa waa sheegnaha ma arkin cinda axadin qof agtiis oo asgara cilman isku yar yahay cilmi minhum a minhum xaggoodi oo isuu cilmi yar yahay cinda mohamed bin cali bin husein isuu agtiis uu cilmi yar culamada kale maku arki igtooda maku arkin tahay macnaha dad kasto caalim agtiisa yimaad talmiid camala isku naqahay kasti isagaas hoos imaahaay وaqala bacdu ahlu luqa waxay dhaheen inamaa lukifa muhamed bin cali bin xusein bilbakir waxaa loo dhahay litabakurihi watawasucihi fi lcilm cilmigaas kuwaasicsaday yuqaal waxaa la dhahaa luqa ahaan bakaftu shea bakran ay fataxtu wasactu wawaasicihi kasi wasumiya alasadu bakira waxaa loo dhahay asadka liwaax bakira loo onaanaysaa leanna yabkuru badna farisatihi ti asbakti siihaay haloo sheeday as waasici haa waa fura waa waasici haa waqala mohamed bin cali imam mohamed bin cali radi allahu taala canhuma waxaad dhahay kana li akun fi cayni cadiiman waxaan lahay ad dhaha walaal oo ishay kuweyn wa kana aladi cadamhu fi cayni wakana eh, wakana aladi cadamhu fi cayni ninkaas walaalka oo ishay kuweynaay waxaa ah ishay kuweyneey ad dhahay sikaru dunya fi cayneyh asagaa ah, indhihiis addunyada waa ku yaray addunyada wax weyn mu arkeenin anin agteedana ishey ninkaas wa ku weynaadi waaye addunyada kastada as yareys as um, oo waxyar as u arkaayo ahaan saasas ahay maanta alxikaayat athalithati wasabcuun an alleyth bin sacd radi allahu tacaala canhu qaala xajatu waa xijiyey maashiyan anoo soo ahaayo sanata talaata cashar wamiya boqol iyo toman iyo saddex markay ahayd leyr bin sacda noo xikaayo waayo fa ataytu makaan imid falamaa markii salaytu lcasra nikaan leyr bin sacd e, tarjumadiisi meel badan kutub oo dhigaayo waahaye nin ahlulmada waa sahay nin fakih weyna sahay ahlulmada waa sahay bin sacd ada waa soo ziyaartay laakin kabri ma geli daraakan markii e, loo socdo hortiis waayo masalanku ziyaarka eh, qabrigiis waa xeraya meel weyn kubaa u dhisan eh, ilahay khayrkiis aana siiyo waxaas dhahooya waxaa hijiyaas dhahay sanad marka eed boqol iyo tan iyo saddex fa ataytu makaan himid falamaa markii salaytu lcasra aan dugtay rakitu waxaan kori abaa kubees jabal abaa kubees makay ku taalaa fa idan birajulinaan aisokadii jaalisan oo fadhi wawid oo daceysi hayaan kulmiyaas dhahay faqal waxaasnaqal waxaasii ya rab ya rab hata inqatac nafs inaa neeftiis ay ka go'do ya rab ya rab ya rab asnahay asnahay uma qaal haddana waxaas dhahay markii neeftiis ay ka go'do ya rab ya rabba ya rabba ya rabba ilaa neeftiis ay ka go'do neefsa shadiis ay ka go'do uma qaala ya allah ya allah hata inqatac nafs inaa neefsa shadiis ay ka go'do uma qaala haddana ya xayu ya xayu ya xayu hata inqatac nafsu inaa neeftiis nefsa shadiis ay ka go'do uma qaala haddana waxaas dhahay ya raxman uma qaala ya raxman ya raxman xata stataca nafashu ilaa nafs nafs shadid ay e kagoodo uma qaala hadana aasdahay ya raxim ya raxim ya raim hata nqaطca nafsu e e ila nafs kagoodo uma qaala hadana aasdahay ya arxam araaximin ya arxam hata nqaطca nafashu ilaa nafs kagood tado maras tahay gasi uma qaala waxaasdahay allahuma allahayo wadicis inii ashtahi lcinaba cinawan ishtahey nafsadayda jecleysatay faadcimnii isii ikuudi waina waina burdaya lamadeedi gone ne kad waa bololeen waa duug ay naqdeen yani soobey lamadiis maro lamadiis go qaala lait waxaas dhahay ninka oo kita axaadiidkan u soo xikaayo hooyo waaya oo uslan yaable waa cilmiga daahirka waa ku horeey o wallahi as dhahay mastatama kalaamu hadalkiisi ma dhamaysanin xataa nadartu waxaa arkay as dhahay ilaa salatin mamlu'atin cinaban dambiil oo buuxo cinab aan adkayaas dhahay walaysa adkayaas dhahay sallo walaysa calaa waji ladina dhulka dhan aalneen yawmaidin cinabun cinabna ma aalneen al dhahay waburdeni aan arkayaas dhahay oo mawduceeni eh, oo yaalaan lama go fa araada an yaakula waxau dooni ninkii ninkiisaa waa ogaa doontihiin ya ninkaasna wixii kaayisheeyo waa ogaa doontiin nin la tiri mugta adows marka waxaas dhahay eh, waxaas dooni ninki inaas ono wixii usaa usoo degati mugta usaa ilaahay weydiistiye faqultu waxaan dhahayaas dhahay anaa shariikuka waa kula wadaagaa faqaala walima maxaa jiraa maxaa iwal wadaage anaa ilaahay kutuugiye anaan iisoo dejiye qultu bianaka kunta tadcuu waa daceesi dhahay waana uaminu ana aaminan dhahayas <laughs> dhahay wa <laughs> ka faqal li afna itkadam soo hormar wakul cun walaa tukbi min shayan shay akqabsanin faacashanin fatakadamtu waa soo hormari asna waakaltu macu shayan an la cuni lam akul qabtu mila an weligey milkiis an cunin waidan bi cinabun waay asna laysa lahu cajmun laf ma laf ma le laf laysa lahu cajmun laf makujo faakaltu waa cuni hataa shabictu ilaa an ka dhafdo wasalatuna lam yanqus minha shayan dambishana wax makanubsaan halaheed le waayo baraka asakeed wax barakeysanaa tahay uma qaala li waaa ud ahaba burdayni ilayka lamada go kan lagu gargaceyl badan yahay qaado midko fakultu lahu ama alburdani lamada go fa ana ganiyun canhuma waa kateeftoonahay waa kateeftoonahay faqaala li waas tawaara cani isto iga dheeraw iga asturan asa iga dheeraw hataa alkusuma waa labisaama auradis afkaas diidaay no so iga iga karsoon aftahay iga karsoon iga fogaa xoogo meel kaganbaan fatawaret waa karsoomi fatazara bicidiima alkahoos gudiyaska dhigtay watadaabakan kana koraa saar garbaa saarta uma akada burdeyn ladayna kaana caleyhi lamadii oo go oo usii korkiis fulia soo qaadi fajacalahuma calaa yadi gacantaas aas yeelay gacantaas ku qabsaday wanazala waa soo degay dibad abaa la fuulihaya waa soo degay fadabat waa ata raacay kana idaa kaana bilmasca meel oo safa marwa oo liwafdaay makiis ahaaday lakiyahu rajulun nina ula kulmi faqaala waxaa ka dhahay igsini kasaaka allahu yabna rasuulillahi xulatan min xulal ljana waxaa nina u dhahay ilaahay aa ku marasheeye rasuulka inankiisiyo marasho oo marashaalka janada kamid ah marasheey fadafacahumaa ilayhi waa siiyey falaxiqtu rajulan haleelay faqultu lahu man haadaa yaa waaye waana aasay waa ma makal waa uka waa laakin ninka ayntislahjaa makasaa jacfar bin muhamed waa imaam jacfar saadiq waa fadalabtu waa jiri asman min shay an antafac bi waxaan ujiriy asdaa inaan wax ka maqlo on ku intifaac ahaan falam ajidu mahelin radia allahu tacaala canhu fursadaalhi oo oo ilahay xaggiisa uu qornay way waa ka heli nafsidkiisi ziyaadashada u dhinaay lakin ilahay muwaafajin waqala alimaam sufyaan athawri wacasi radia allahu canhu samictu waxaan maklay say jacfar bin muhamed oo muhamed asaadif jacfar bin muhamed imaam mohamed albakra dhalinoos jacfar bin muhamed asaadif radiallahu sadiq naanaiskiis waa radiallahu taala yaqul oo dhahaay intii wixiis dhahay on shayin sayidina alimaam jacfar asadiq asagana sidi caadana ahaa jiri tarjumadiis xoogaa wax aan ka dayno huwa sig waxwaayaan dhahay jacfar asadiq bin mohamed albakir bin cali zayn alcaabidiin bin lxusein bin cali bin abi talib radi allahu canhu wulida jacfar sadiq waxaa la dhahay bilmadina sanad eh, tamaaniina min alhijra ala dhali sideetanka hijriyada waqiila waxaa la dhahay halaata watamaniina aldhal sanada marka aheed ala dhali sideetan iyo saddex qaala bacduhum alawalu asaxu qoolka horaa asax ah wa umuhu umu far lahaa bintulqasim bin muhamed bin abibakr sidiq hawarkiis umu far la dhihin jiray bintulqasim bin bin muhamed bin abibakr sidiq um umu um umu lqasim qasim hawarkiisi waxawaala dhahay khaasimka naftigiisa waayo khaasimkan oo oo hawaskiisa dhali hawaskiisna waxawaay alahi asma binti cabduraحman bin abubakr lama dhinac waay marka fakana yaqul jacfar sadiq waxaas dhihi jiri as dhahay waladani asidiq abubakr sidiq waxaasi dhali as dhahay as dhihi jiri maratayn lama mara asi dhali as dhihi jiri hadalkan munaawiya shay tabaqaati kitaabkiisas u sheegay wakunyatuhu kunyadiis waxaa dhahaa imaam jacfar sadiq waxaa dhahaa kunyadiisi abu cabdillaah cabdullaahi adoogiis kaas kunya kaasay dhahaa abu musqumahii ka bilawda waqiila waxaa dhahaa waayal dhahay kunyadiis abu e ismaaciil alqaabkiisna saddex waayo asaadiq alfaadil altaahir saddex alqaabaas qabi waxa uu mashhuursan saadiq jacfar saadiqas ku aanbahay sifadiis hadii la sheego waxa waayal dhahay nin dhexdhex waa joogiis midabkiisna maarin yahay shaacirkiis waxaa la dhahay sayid alximyari yaa ladhihi jiray ninka oo mucaasirka la dhahaayna oo waktigiis asjoogi abu jacfar mansuur waayo ninka oo irjoogiis ahaay almufadal bin camar aa ladhihi jiray almufadal bin camar irjoogiis waa ninka irid joogi naqshu khatimi waxawaaya dhahay imaam jacfar saadiq faraatigiis naqshadiis waxay aheedaa dhahay ma sha allahu laa quwata ila billah astagfir llah alasa aheedaa dhahay qaala ibnu qutayba fi kitaabi adab lkatib waxaa isku dhahay wa kitaabu ljafri kitaabka oo laihaha aljafr a kitaabkaas ad dhahay katabahu limaam jacfar asaadiq waxaa qoray imaam jacfar asaadiq aa qoray saa alifay katabahu eh, imaam jacfar asaadiq fiihi waxaa kusugan kitaabu ljafrigaas kulu maa yaxtaajuuna ilaa cilmihi waxay u baahan yihiin dadka cilmigiisa ilaa yawmi alqiyaama laga gaaraa ku jiraa alla waxa oo dadka ay ubaahan yihiin inay bartaan ay ogaadaan a kitaabkaasi aljafriga isku aruuriya hay eh, jafriga waxa waay no eh, waxadka makaar makaar kursi dad waxay dhahaan makaar makaar kasku dhegi asku hadis ay tahay eh, marka xaqiiq ahaan uyaala miya wax badin oo ashraafta uhelaaya miya sir weyn waa hela wa yawma qiyaama dan wii sidaa alu ogaaha dhahay ala kuli xaal hadalkani waxaa aan fiirina hadalaa kadawa imid waxaa isleeha usul muhima kitaabira waxaa ahaaday bacdu ahli lcilmi waxaa la ay ay soo guuriyeen kitaabul oo magrib yaalo waxaa dhaxlaayaan cabdulmu'min bin cali ilmihiisaa dhaxlaayaan waxaas kamid yaal dhahay kalaamu jacfar saadiqaas kamid yahay jafriga waa marka kitaabkan ashraa kastaa waa shir sheegi jireen jafriga ladahaa wax oo hadda oo intiis waxyaal wax oo ninka baadin adkoo tusiyaayo camalaa dhici karaa amase inaa intiis hadda ninkaan waxaa sheegaya maqrib morocas yaala sheegaya kitaabkan dadka dad dadka ilma ninkaan cabdulmu'minka ulaatiisa haastaan xaqiiqadiis waa adig wax usig alif waa calaa kuli ayaalo amase inaas umi isfarabahsaday amase dadka oo khawaasta oo ashraabta leh la lasiihayaa dhici karaa oo waxyaalaha oo geybada oo korsoon dhan oo ilaahay ilmigiis korsoon dhana aa ku jira ilaa yawma alqiyaama fi dhacaayo dhan cilmigiisa isku aruuriyey waa asaga waxaas ayaa dhahay mujaabu dacwaas ahay haddii shey ilahay aswedis dadalkiis ma dhameeheynin alahi waaas ilaa waaas arkaayo wixii hortiisi hadda mukhtasaas usmeeno imaam jacfar saadiq meeno saas ahay wixii ilaah isweydi isla xaaladii waakan waa heley hadda isaga hadda eh, hadalkii oo laga makliyaa rabnaa inaan ogaano waxaas dhahay laqad cad eh, waxaa makliyaas dhahay imaam sufyaan thory sufyaan thory usina eh, aimada waaweyn isku jira alulmada ahlulmadhab waayo dadka oo cilmiga oo hadda fikiga waxaas soo qaat waa sufyaan thory yar maaha ilahay karaabi ahaade waxaa maqliyaas dhahay jacfar bin mohamed isaadiq oo radia allahu tacaala canhu yaqulu leeyahay laqad cazat isalaamatu nabadgelyadii shay caziiz ah oo la heli karinay naqatiya xataa laqad kafiya madlabuhaa nabadgelyada jiris may jiriskeed may ilaga jiri waa qarsoomay may ilaga jiri lahay lagahelaay laga doonahay hataa waa qarsoomayaas dhahay shay oo aad loo heleynin asnaqri fa in taku fi shayin salaamada oo dhibaatooyinka adduunya tan aakhira wax loo nabad gala dadasdhaay wax la heli karin waayo asdhaay ilaa hay ka qarsoonta asdhaay may lagadooni lahay laakin haddii inta kufisheyn salaamada nabadgelyada haddii meel ay ku jirto fajuushiku waxay dhawaataa asdhahay an takuna inay ahaato fi lkhumuul oo dadka agtooda isku yareeyo oo oo la doon doonin magac iyo waxyaalaas dadka laga jirin oo nin xuskiisa hoose <laughs> wax magac lg ilaahay dhan bay ad samaynin hadda kaasi kaamilnima laa hadii meel ay ku jirta ad dhahay salaamada oo adduunya isan ahaan haro khumuulnimada lagu socdaa lagu dhaqmayo ay ku jirtaa dusifo khumuulnimo hamolnimada ina maas ah, maya ah, ah, hamol fain lam tujad hadii laga heleynin as dhahay hamolnimada ninkaas isku heleynin salaamada oo hamolnim sido lisxakhiro no lishoos dhigo lisliidiyo manaha oo kuskaa si kor usoo bixin adiga dadka iska haris oo waxa sirtaada lagaa arki oo dadka olida oo soo aabacayan si baabaabacamal hadda eh, umuurna waa lahaaye laakin waxawaaye waxa ilaahay banaan kasoo dhigaayaas ahay yani is wax adaas ahaay si oraxdaas tacabka ma loo karaa fadliga ilaahay si waa waa soo waa soo banaan bahta ilaahasaas ogolaay ilaaha ogolaay dadkana maslaxaas u ahay si ulu barakeystaan ducuga utalba waxweynaas dadka utarayo muddadiisa joognan waxtar waxtarnima le laga soo arki dadkii dadkiisa iyo qaraawadiisa iyo dadka kala dad wax soo taray male maana asaga sifadiisi khamuulay ahayd dad oo cawaam oo iska maleehayna jiraa yani nin shuhra jecel camal waa dad oo saas kujumaaya iska jira oo dad oo doqon waa iska jiraa adduunka maogtahay xaashaa min dalik shuhur maaa ilaha mashhuur ka dhigay usii majelinin shuhurnimada jidkeedi maqaarin usi jidkii khamuulkas qaaday saasaytu waaya baaba suufine waaba khirti bahamulnimada isaga caali zura makis dhahaayo sirtu xaqan bacda kawni khaamilan wawadiican caaliya mujtahira ana asdhahay waxaan naqli asdhahay nin xaq eh markaan ahaay e ka khaamil oo wadiican hooseeyo haddana waxaa naqli asdhahay caaliyan koo maqaam koreeyaa naqli asdhahay mujtahiran koo caan baxayaa naqli asdhahay baabsuuf olid waaweyn waxwaa ilaahay oo oo dadka maslaxadooda ahna banaanka loo dhigaa fadligoodi karaamaa laga arkaa cilmi badanaa laga ar dadka ay baraayaan dadka marka si uu faa'idaysta ahna dadka loo tusiyaa koon waxa waaye cilmi waa buuxa karaama waa buuxaa buuxa ku fadhiyaa nin oo wax ka faa'idaysahaayo male nin oo cilmi kusoo doonahaayo male culumada waxaa maqaamaad waay ninba maqaamkiisi oo ninka isku khaas yahay wa saasa ilaahay uu talagalay marka hadda imaam jacfar saadiq hadalkiis aan usoo naqano waxaas dhahay salaamada wax oo la heli karin ay noqoti hataa min laga doonayo waa qarsoomay waa qarsoomay dadka baraarugsan waayo laakin usiga alxamdulilah imaamka waa noo sheegay salaamada mayinka heli lahayn wax weyn aas noo hadalkiisi wax oo qarsoon waayo horta run waa dadka bacdihi lakin asaga wax ilaahay ku ilhaami waayo haddii meel ay ku jirtaas dhahay waana kaalmeymida ah, meya kum oo salaamada aan ka heli lahayn asna tusaa fa yuushiku an takuna fi lkhumuul khumuulka inay ku jirta soo dhawaahaysaa asaay fa in lam tuujad fi lkhamuul khamuulni khumuulka khumuulnimada hadii laga heli waayo as dhahay fa soo dhawaahaysaa as an takuna fi takali oo oo dadka laga khaali ahaado oo ilaahay loko oo xilwalka galo baagaysto meel oo jibaal meelahaas la dego kasta kaasayt waa cuslo lasuubiyo ay ku jirtaa tahay waxaa naftigeedi hadda waa noosoo dhaweey sheekh laakin ninki ilaahay u doori ah oo ilaahay u doori wax ul rabo kheerka ul rabo oo salaamada loo rabo dabeeca looga yeeli karaa wax la kasba kara maaha wa ilaahay kusiiyaayo waayo kasti wax oo qof kastoo kara maaha haddana in lam takun lakin walaysa kalkamuli eh, dadka khali ahaada hataa waa aadisa waa ku jirtaa asdhaadi oo khamula waa takhali waa ku jirtaa asdhaa khali aashada oo meel loo go-o ilaahay dadka laga dheeraado laakin asdhaa walaysa kalkhumuli khumulka camal maaha si khumulka camal maaha wlida asdhaa khumulka u daran fain lam takun fi ltakhali hadii oo dadka laga khaali ahaado oo meel gooni loo loo ilaahay loo loo cibaadaysto hadii oo salaamada ay ku jirin fa yuushiku an takun fi sumt waxaa soo dhawaad ay aamusnaanta inay ku jirto inaa xaq laga aamusa ma loo wade aamusna oo adi wa xaq oo wa agtaada munkar adi waa shufeeye malrawkaas sumtigii la amaani maaha waxyaalaha oo xaaraamka xanti iyo waxyaalaha mubaaxaadka inaad iska aamusitaa loo wadaa sumtigi wax badana kasoo dhahni hadii xasuusatiin Eh, walaysa katakali suntiine si takaliga camal maaha oo ilahay law khaali ahaa camal maaha fain lam tuujad hadii laga helin fi sunti aamusnaantane fayushibu waxay ay kusoo dhawaahaya an takuna fi kalaami salaf asaalix salaf asaalix hadalkoodi sidii hadabadaha camal waayo hadda aan sheegon mano aa laga helaa tahay wsaciidu eh, waxaa dhuroowi man wajada nafsahu ninkii nafsadiis ka helo oo ku helo fi khalwa meel khaali e ku helo kaasaa dhurooway halaanaas warkiisi uu baxay imaamka waruwiya waxaa la wariyey ah, waxaa la wariyey anahu طalaba alkhalifata طalabahu waxaa soo raadiya al dhahay imaam jacfar alkhalifatu abu jacfar mansuur ninka oo waktigiis joni kaas waay no cabaasiyiinta boqoradoodi waay no ninki uhorey nasihaafum abu jacfar mansuur nin aad u caam eh waaye harun rashid ika afkoodi waay dadku ay kasoo gaarayan waay silsilada oo talada oo boqornimada khilaafada khilaafada Eh, waxaa ahaasoo ah dalbi al dhahay abukhaliifada abu jacfar mansuura dalbi aasoo doonti waqad tagayada caleyhi usoo careysan watawacdo u good yahay bilqatli dil imtixaan o soo maran sharaabta feere dad oo kale dheerna ma abaasiyin ama abaasay nisba sheegahayaan ilmadeer oo aad u dhow waayo maca dalika waxaanaana ka dhexeeyey falama dakala caleyhi markiis u galay imaamka jacfar sadiq markas ugali abu jacfar mansur markas ugali tahadado waa guurguuri waado waa ugoodiyey waqaala lahu waxaasu dhahay atakidka itakadaka ahlu lciraaqi imaama atakidka waxaan kaa yeelaa ahlulciraaqan kaa yeelaa imaaman kaaga yeelaa dhahay abu jacfar mansura dhahaya ahlulciraaq yan imaamku dhigaa yajbuna ilayka zakata amwaalihim waxay kusoo aruurihayaan maalkoodi zakadeedi wixii oo oo kabaxaayo zako maalkoodi ay sii keenayaan watulxidu fi sultaani aniga sultaannimadeeya usoo iibaye kasi watulxidu waayani kooka iishaad naqaye sultaannimadee waxaan aad udalbey masaahib aad ula doonaysaa madmadhaci karaa aniga ahlu anka aan kaangela inaan zikr ana ku keenaya anina manaha makirsantid yani sultaannimadeyda waxaana iudaayida je ina ina masaaib as asku dhaho yani sulطaanimadaay khilaafadaay ina oo masaaib badan aad ula dooneysaa aad ula dooneysaa inaad gaaro oo baabado oo daciifto ya qatlani allahu wili warkiis wataa abu jacfar ilahay haidilo in lam aktulka ilahay haidilo in lam aktulka dinku dilin qaal radiallahu canhu waxaas ku jawaab waxaas dhahay ilah raadi ahaade ya amiir almu'miniin ina sulayman nabi sulayman calayhi salaam nabadgeli kutisa ahaade uctiya waa lasi fashakara ilahi waa kumaadiyas dhahay wa ina ayub calayhi salaam nabi ayub korkiis nabadgeli ahay ibtuli waa laibtiley fasabar waa sabri wa ina yusuf calayhi salaam dulima waa la dulmi fagafara wa wa waa dhaafi walaalis waa cafi waa la dulmiyen waa dulmiyen fadahaba غayr lmansuur mansuur caradiisi wa waa zuulay washari washaru iyo shartiisi waa baaba-ay wajaa sururuhu wakayru khayrkiisi faraxiisaa himid waa deji mujiso faradii waa ka raadi naqday hadalkaas dhahay madaxiis an jacfar saadi radi allahu taala anhu waasna caleyh waa amaani falamaa kharaja markiis baxay min cindihi agtiis kiila lo waxaa loo dhahay dadka waxay filaayeen bis waa ninkaan maanta dhamaanta waa dilaa ninkaan carab soo gali maog tahay marka waxaa loo dhahay faqiila lahu waa faqiila lahu waaa markii kasoo baxay kiila lahu waxaa loo dhahay maadaa kulta xiina dakalta markid u gashi maxaa dhahday qaala qultu waxaa dhahayaas dhahay allahuma axrusnii bicaynika alati laa tanaam uqnusnii bikanafika aladi laa yuraam allahuma alayo uhrisnii igu ilaali bicaynika ilahaadi alati laa tanaam an hurdeyne waknufni yani waknufni bikanafika ladi laa yuraam yani xifdigaadi oolsoo oo lasoo gaari karin dhinacaadi oo lasoo gaari karin ya iiu xifdi dhinacaadi oo lasoo haweesi karin oo lasoo oo lasoo haweesi karin ki ku jiro ya kaasi igu xifdi dhinacaadi oo lasoo haweesi karin ya igu xifdi nikani sharkiisa wafir lii idambi dhaaf o qaala warxamni amas waxaa dhaayal dhaay mahofir lii maheli warxamnii bikudratika calaya qudra awoodda ad ileelid igu naxariiso laa ahliku maanaan haligsamin mahaligsamaayo waanta rajaa adigoo rajahey tahay macbuudo allahuma ilahayo inaka ajal waayo alihii weynaa tahay waakbar alihii weynaad tahay mima akaafu wixii oo waxaad ka weyn tahay wixii kacabsahaayo waaxdaru aan kadigtoonaayo waa kaweyn tahay allahuma bika adfacu fi naxri e, runtiisi aan ku an ku celihaa adaan ku celihaa macnaha naxrigiisa ana dhiwaatadiisaan adiga ku gaashaa maha amra waacuudu bika waxaan ku magan galaa min shari an kaa magan galaa taasaan dhahay artahay saas labadaa isku daceysti a ninkaasi oo saas uxanaagsanaayo oo dhibaato weyn oo dil u socday a ilaahay sharkiisa ugu muutiyey waqaal radi allahu canhu waxaas tahay xadathani waxaa i warama abi imaam jacfar saadiqa waramoya azoogeya yawa adogeys maxamed albakir can jaddi zayn alcaabid xagiis i warami waxaas i warami ana rasuul allahi rasuulka ilahi sala allahu alayhi wasalam inasiri qaala asdahi man ancama allahu calayhi binicmatin ninkii ilaahay korkiisa nicma kugalasha oo ku nicmeeyo falyaxmad allaha ilahay ha ku maadiya waman istabtaa ninkii dahsado arrisqa risqi ninki asdaxto falyastakfir lah ilahay adambi dees weydiisi wa isu daaye waa kana mee kana fakir ah iso ilahay adambi dees weydiis waman axzanahu amrun ninki amar kiraya geliyo falyaqul hadhaw laa xawla walaa quwata ila billahi alcaliy alcazim wallahu aclam subxaan allah alxamdu lilah